bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allaahuma callimnaa maa yanfacunaa wanfacnaa bimaa callamtanaa wasidnaa cilma watuqan yaa kariimu yaa latiif allaahuma salli wasallim wabaarik wancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyunina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu athaani maa yuqadaru fiihi xarakaatu licraabi jamiicuhaa lkwni اlxarfi اlأkhiiri minhu laa yaqbl xarakata laa lidaatihi bal liأjli ma اtasala bihi wahuwa اlsm اlmudaaf ilaa yaai mutakalim waxaan kusoo jirnay icraabta la qarinayo ama la qadarayo shiikhu wuxuu u qeybiyey dhowr arrimood shan qaybood ayuu ka dhigay qaybta kood baan soo dhiganay waa qaybta lagu qarinayo xarakaadka oo dhan sababtuna waxay tahay he likowni hee laa yaqbalu اlxarakata lidaatih soo maa eray ahaan ama mid yani daata ahaan buusan u aqbalaynin kanna u fiirso meel yar buu kaga duwanya maa yuqadaru athaani kan labaadi maa yuqadaru waa midka lagu qarinayo buu yidhi fiihi dhexdiisa xarakaatu licraabi icraabta xarakaadkeeda jamiicu ahaa dhammaanteed baa lagu qarinaya laakiin hase yeeshee likowni alxarfi alakhiiri xarafka ugu dambeeya ahaansho uu yahay minhu ereygaas xaaluu ka mid yahay laa yaqbalu midaan aqbalaynin alxarakata xarakada laa lidaatihi asagu eray ahaan u diidimayo bal wuxuu u diidayaa liajli maa shay dartii ittasala raacay oo liajli maa shay dartii ittasala la xidhiirsaday bihii asaga la xidhiirsaday wahuwa kaasina al ismu waa loo yaqaanaa isimkii almudaafu loo tiirinayay ilaa yaalmutakalimi loo tiirinaya warka waa idin dhacay soomaa yaalmutakalimka xaraqada domada iyo kordhiga iyo hoosiga intaba lagu qarinayaa laakiinse qarintaasma waxaa keenay isimkan meeshaya laftigiisa mise wixii ku dhegay baa keenay in la qariyo wixii ku dhegay ayaa keenaya soomaa waaya waaya naxwu qulaami iyo wa akhii iyo wa abi wadaalika arrinkaasi wuxuu ku dhacayaa lianna yaa almutakalimi yaada loo yaqaana yaa almutakalim midka hadlaya yaadiisu naxwu qulaamii cafwan taqhtadii waxay keensanaysaa inkisaara maa qabliha maa qablahaa waxaa ka dambeeya in lahoos ka horeeya in la hoos dhigo loona hoos dhigo liajli lmunaasabati munaasaba keentay hee hee daraaddeed soo maah waaya munaasabadaasoo manaca keentay min manaca diidaysa min duhuuri xarakaati licraab xarakaadkii icraabtu inay ka soo muuqdaan fiihi dhexdiisa marka qur-aan la icraabayo maxaa la dhahayaa marfuuc calaamatu rafcihi damatun muqadaratun calaa maa qabla yaai lmutakalim manaca min duhuuriha ishtigaalu lmaxalli bixarakati munaasabadaasa keentay in xarakada la diido warka waa ku dhacay soomaa waaya athaaliidu nooca saddexaad oo icraabta loo qariyaa waa maa tuqadaru midka lagu qarinayo fiihi dhexdiisa addammatu godaalkii iyo walkasratu hoosdhigii faqad oo keliya maxaana keenaya lilistidqaali culeys la culeysashaday darteed wa huwa kaasina al-ismu waa al-ismu lmanquus waa magaca loo yaqaana ismulmanquus midka la naqsiyo la gaabiyey la nusqaamiyey oo la dhimay wanacni bihi manquus waxaan ula jeednaa alsma magaca alladii isimkaasoo aakhiruhu geedaashihiisu ay ahaatay yaa-un ya maksuurun la hoos dhigay maa shay la hoos dhigay qablahaa yaada ka horeeya marka yaa-un laazimay la dhahna waa fii fiican tahayo dee yaadu inay joogto tahay kalqaadiya wadaaci oo kaleeto qaadiya daaci waxaa la sameynayaa hee markii la raba in la godo waa lagu qarinayaa markii la hoos dhigayana waa lagu qarinayaa weeyaan kordhigiina meeya waa laga soo muujinayaa kordhigiina waa laga soo muujinaya waxaa ogtihiin eh, isimka manquuska iyo aad ugu dambayso hadday timaado haddii aduu eh, nakira yahay maxaa lagu sameynayaa hay alqaadin god asagoo nakiraa qaadi baa yimi baldheh dhaha baldhah qaadi baa yimi dheh oo nakiraa yaa dhehdhehaan ah, dhawaaqa rabaa xaa maqlimay eber jaa'a qaadii haye haye yaa haye haye haye haye markaan mulxaha sumir waxaan soo dhiganay tanwiin in la keenayo hadduu wanawinil munakaral eh, ii sheeg mansuuba miyaa tanwiin saar yaada horta waa la tuuraya yaad waxay imaanaysaa markii la raaciyo ama se la kordhigo waafaan soomaa ama haddii la hoos dhigo waxaa imaanaya ama la godo waxaa imaanaya iyadoo la tuuraya sababtu maxay tahay markaan dho jaaa qaadiyun markaan dhaho qaadin oo ya ah oo reeban sooma reeban qaadiyaadu godaalka waa lagu qariyaa somaa maa godaal miya qaadan kartaa maya iyo tanwiin markii isu keeno nakiradan maxay qaadataa tanwiin yaaduna way reebneed waa fahamteen soomaa marka yaad waa la tuurayaa marka laba hoos dhig baa saaraysaa marka jaaa qaadin waa damatun muqadaratun cala alyaai almaxduufa taa la soco yeese idin dhuwan baashya maadin way ahaa maadin bay la maadin qaadin daacin wakaa laakiinse markii la kordhigayo waa la muujinaya ra'aytu qaadiyan baa waa goorma goorta yaada la tuurayo oo hoosdhigo la keenayo godaalka iyo hoosdhiga marartu biqaadin iyo jaaa qaadin ama kordhiga waa la muujinayaa xagaa u fiirso almihim hadda cadda way tacriifsan tahayo alqaadi baa la yidhi goorma ayaa damadgoorma ayaa wax la qarinayaa fi dammati wal kasra xagga maxaa ka fahamtay fatxadu way ka soo araabicu nooca afaraadi maa tuqadar waa midka lagu qarinayo fiihi dhexdiisa adamatu iyo walfatxatu lagu qarinayo sababtun waxaa litacaduri inay adkaata darteed wahuwa kaasina alficlu almuctalu bilaalifi weeye meye hoosdhigii hoosdhigii meeye maskaxda inay soo tuurtay meye hoosdhigii waa muslim ka jawaabaynaa ficil baa meesha yaal ficilkala hoos dhigaa ficil mise maxaa yaal ficil baa yaal ficilkan lama hoos dhigo booska hoosdhiga reebniin baa reebniinkiina muxuu oga tegay marka yaa yaa wuu go'aya <laughs> wax xarakaa meesha qarna ma jirta waaba la goynaya wixii baa la jarayaaba ya'dii baa la kacaya tusaalaha fiiri allaahu akbar wa kaasina alficlu lmuctalu bilalifi waa ficilkay ku xanuunsanaa alifta naxwu yakhshaa taquulu yakhshaa zaydun yakhshaa mudaaric marfuuc doma muqadara calaa aakhirihi manadur tacadur walan yakhshaa okaa fatuqadaru fi lwali dambat wafi thaanina hay alfatxa litacaduri duhuuri alxarakati cala lalif hoosdhig horta ma jiro waa ficil reebniinkiina xadfi baa imaanayo yo alifta laftigeedaaba hee la tuuraya sidaa daraaddeed baa meeshan xarako la qaranaya aysanbahee jirayn warkaamidala socotaa waaya alkhaamisu maa tuqadar waa midka lagu qarinahayo fiihi dhexdiisa adamatu faqat maxaa la qarinayaa addamma wa huwa alficlu lmuctalu bilwaaw naxwu zaydun yadcuu wa bilyaa naxwu zaydun yarmii dammaa lagu qarinayaa buu maxaa soo haray fatxa iyo kasra iyo sukuun soomaa fatxada way ka soo muuqanaysaa kasrana ma jidhoba waa ficile hay sukuuntiina meesha sukuun la maraya maxaa imaanayaa xadfi baa imaanaya marka maxaa la qaranayaa oo keliya damma ayaa la qaranaya inta aan naqaana si cusubudhiga si cusubuu dhigay waaya wa tadharu way soo muuqanaysaa alfatxatu fatxadii ayaa soo muuqanaysa likhifatihaa calaliyaayi fuudaanshaha ay ku fududahay yaada in la saaro fil asmaa'i walafcaali ha asmaada iyo afcaasha iyo wa calal waawiin ee ku fududahay fil afcaali markii la joogo waaya ka qawlikaa lahaysid inna alqaadiya ninkii qaadiga ahaa hee lan yaqdiya waxba xukumin mahayo walan yadcuwa waxbana u yeedhi mahayo qaala allahu tacaala ajiibu warho yeela daaciya allaahi yeela lan yu'tiyahum allaahu khayran lan nadcuwa min duunihi ilaahan baryimayno wey lan nadcuwa baryimayno min duunihi alla sokodiisa ilaahan ilaah kale xaggaa marka wuxuu ku dhaafay si la yaabla asagoo u dhigay xarakada la qadaro miyaysan ahayn rafculficli lmudaarici ficilka mudaarica ah godaalkiis halkan aad baa laisugu gooban doonaa si fiican oo la socdo saad saad muxuu ka wadaa ah, ah, asalkiibuu ka wadaa kitaabka yurfacu waa la godahayaa almudaaricu baa la godahayaa khaaliyan xaal uu ka maran yahay min naasibin mid kordhigaya wajaasimin mid yaquumu zaydun ajmaca anaxwiyuuna waxay isku waafaqeen calaa ana alficla ficilka almudaarica ee mudaarica ahi idaa tajarada markuu ka dhar la aado min annaasibi kii kordhiga hayay iyo waljaasimi kii reebayey kaana wuxuu noqonayaa heeh marfuucan buu noqonayaa inta ku dhacdo ka qawlika arrinkaasna wadaalika ka qawlika weya dhahaysid yaquumu zaydun wayaqcudu camrun qacada yaqcudu camrun wa inamaa ikhtalafuu waxayse isku khilaafeen fii taxqiiqi raafici lahu maa fii taxqiiqi raafici godnaanshaha midka xaqiijinaya lahu lilficli u xaqiijinaya maa huwa muxuu yahay bay isku khilaafeen garanay ficilka hadduu kordhigi waayo ama reebnin waayo in hee la godayo su-aashu maxay tahay keena su-aasha yaah yaa godaya su-aashu waa taa maxaa isku khilaafa maxaa isku waafaqay horta ficilku hadduusan wax kordhiga ama wax reeba uusan wadan inhee in la godayo maxaa lasu khilaafay marka yaa hee godaya taasaa lagu kala baxayaa fa qaala wuxuu yidhi waa asxaabuhu imaamkaas wuxuu yidhaahday raaficuhu raaficulmudaarici mudaarica waxaa godaaya nafsu tajarudihi inuu ka dharla' yahay min annaasibi iyo waljahs meel kale ha ka doonin sababta godaysa ficilka mudaaric waa tajaruduhu min annaasibi waljaas inuu ka dharla'yahay wax kordhiga iyo wax reeba inuu ka dharla'yahay darteed ayuu hee ayuu hee kuwaad ku dar hadde ayuu hee ku godan yahay haa sababtiis wata waqaala alkasaa'i wuxuu yidhi raximahullaah xuruufulmudaaricati baa godaysa yaa godaya yaa xuruufta mudaaricaga godaysohaye wa qaala tacala wuxuu yidhi mudaaracatuhu lilismi waxaa godaya mudaaracatuhu la mid noqonshaha ama weekaanshaha uu egyahay lil ismi uu egyahay baa godays waaya xaggee u ekaanayaa mudaaracada shayga waxa weeye almushaabahatu fi lxarakaati wasakanaat ramo ku dhacay mudaaracada la sheegay maxaa weeye almushaabahatu fi lxarakaati wasakanaat xarakaadka iyo reemniinka inuu isaga ekaadaan markaan noqday daarib soo isim maa iyo yadribu daarib iyo yadribu yadribu yaada yaada hore way xarakaysanta daadka hore wuu xarakaysan yahay daadku waa reeban yahay alifku waa reeban yahay racda way xarakaysan tahay racda way xarakaysan tahay soo ma jeedaan marka almushaabaha fil xarakaat wasakanaad waa waxaa loo yaqaanaa mudaaracatuhu lil ismi macnuha sidaas maadaama isimka uu eeg yahay isimkuna uu magaranaysaa uu mucrab yahay yaah taas ayaa keentay inuu hee taas ayaa keenaysa in la godo warkaabaa ku dhacay soomaa godaal baada laga hadlayaa qaala albasriyuuna waxay yidhaahdeen waxaa godayaa ficilka mudaaric waa xuluuluhu inuu yimaaday inuu soo fadhiistay inuu fadhiisan karo maxallal ismi booska isimka inuu fadhiisan karo warkaama ku dhacay war maxaa keeni karaya ficilka in la godo bay yidhahde waxay yidhaahdeen ficilka waxaa goday boos isin buu fadhiisan karaa yacni boos kastooo isim fadhiisan karo ayuu hee tusaale zaydun qaa'imun soomaa qaa'imun soo isim maa soo boos khabar ma joogto ficil mudaaric baa fadhiisan kara haye zaydun hee yaquumu maadaama boos khabar uu boos isim mudaaric uu geli karo yaa awood isim buu yeeshay so marka saasaa lagu godaa marka ma ku dhacay war meela socotaanaad waaya waaya xuluuluhu hee maxalla ismi sidaa daraaddeed baa hee awood icraaba uu u helay oo godaal la yidhaahdo warkaa waa ku dhacay soo maa meela socotaa intay wejiba intaa markay yidhahdeen basriyiinta waxay yidhahdeen caddeen baa ku darayna hay caddeynta keena qaaluu waxay yidhaahdeen walihaadaa sidaa daraaddeed baa waxaa arkaysaa buu yidhi idaa dakhala calayhi calal ficli ficilka hadday gasho naxwa an iyo lan iyo lam iyo imtanaca rafcuhu in la godo markaas waa way diidmaysaa godaalkii baa meesha ka baxaya buy maadaama aan li'anna alisma maxaa yeelay isimku laa yaqacu bacdaha bacda an yalan ma dhaco falaysa haddaba xiinaidin markaa falaysa xiinaidin hee falaysa markaa huwa isagu ma ahan dheh xiinaid falaysa ma ahan huwa isagu oo mudaaricu markaa xiinaidin markaas xaalan mid jooga maxallal ismi waxay yidhahdeen horta ficilka mudaarica in la godo maxaa keenay bay yidhaahdeen sheega boos isim buu joogaa sidaas maysan dhigin hagaag maxaa ku cadaynaysaan baa layidhi waxay yidhahaan markii ficilka mudaaric yadhabu lan iyo an ay ka hormarto sominaar inuu kor dhigmay haa arrinkaasaan wuxuu caddaynayaa yaa maadaama isimku an iyo lan gadaasheeda uusan imaan yaa ficilka markaa waa la kordhigay oo gudaal looma ogola sababtu maxay tahay dee boos isim hadda ma joogo warkamakudhaca markaan dho lan yadhaba yadhaba inaa gudaahay waaba xaaraan bay yidhaahdeen sabab li'annahu hee lam yaxul maxalla alismi isim boos ma joogo way hadduu boos ism joogo maxaa samayn lahayn yaah waa godi lahayn doodaasay qabaan shiikhu wuu kala gurayaa baash waa asaxul aqwaali aqwaasha intaa la sheegay waxa ugu saxiixnimo badan al walu kan hore oo ah tajarud lficli can innaasibi waljaasim kaasaa ugu wacan buu yidhi koow wa huwa kaasina alladii waa midkii yejrii ku soconaya calaa alsinati almucribiina kuwa ciraaba hee carabkooda ku dhaqaaqay yaquuluuna xaalay dhahayaan marfuucun litajarudihi can innaasibi waljaasimi haa warkaasaa saxan buu leeyahy warka ay leeyihiin sidaas markay icraabayaan yadhabu icraab bicirumudaagga maxaa ka arkaysa marfi akhiri lama baahna marka kudaar buu ku leeyahy ficilun mudaaricun marfuucun litajarudihi can innaasi waljaazimi wacalaamatu rafcihi damatun daahiratun fi aakhiri baana tiraxda waaya yaquuluuna kaas wayafsudu wuu fasahaadayaa qowlulku saa'iyi kisaa'i qolkiisa ama wayufsidu waxaa fasahaadinaya qowl midan kordhigaya haa qowlal kisaa'iya waxaa fasahaadinaya yaa oo lagu bushinaya yacni oo cilada ku soo baxaysaa anna jus'a shayi shay qayb ka mid aahi laa yacmalu fiihi kuma camalfali karo horta shay maxaa bedela wax ka baxsan baa bedela kisaa'i muxuu yidhi horta xuruufulmudaaraca ayaa hee xuruufumudaarac ficilka ma ka mid noqon mise kama mid noqon marka shay shay ka mida see noqon karaa shaygii bedeli lahaa markaa ma ku dhacay yaa marka wuxuu leeyahay horta arrinkan horta waa lagu bushiyey shiikha raximahu llaahu tacaala wa qowlu haclabi qowlu thaclabna waxa isna meesha ka saaraya muxuu qowlu thaclab ahaa bilismi inuu ismi u ekaaday baa waxay u faa'iidaysay in la godo samuusan sidaas arrinkaana waxa meesha fiiri asna wuxuu ku jawaabaya ina almudaaracata u ekaanshaha uu daaracu ismka u ekaaday ina maqtadad waxay keentay keliya icraaba in la icraabay keenaysa oo laga soo saaro hee <laughs> khalli baarak khalli baarak khalli baarak ficilka maxaa asal ah albina alslu fi lafcaal albina wlaslu fi lasmaa hee alcraab soo in mudaaricu u ekaaday isimka maxay u faa'iidaysa in laga soo saaro baabkii binaha oo la keeno baab icraaba marka sheekh leeyahay E, mudaaracadii ficilku mudaaraca ismika u ekaaday baa shiikhu laba shaqo siisa inay ficilkii mudaarica ahaa icraabnimo ogoleysiisay iyo inuu godo waa laba shaqode hadda shiikhu muxuu shaqo oga dhigay mudaaracatuhu lismi ayaa godaysa buu yidhi ogow muxuu dhaafay mudaaracatuhu inay icraab u sababtay intuu ka sii gudbo shaqo labaad siiyo ah inuu hee inuu gaday marka maxaan dhahaynaa markaa almudaaracatu sababun liicraabi almudaaric walaysa caamilan lirafca almudaaraca hee mudaaracadu inuu isimku ficilka mudaaraca inuu isimka u ekaaday waa sababun liicraabi almudaaric waa sabab keenta ficilka mudaaraca inuu mucrab noqdo walaysa hee caamilan lirafca caamil u keenaysa in la godo ma aha warkaama ku dhacan waaya wuxuu sheikhu wuxuu ku yidhi ina almudaaracata u ekaanshaha oo mudaaracu ismka u ekaaday inamaa buu adeegsasha waa xasri wuxuu inama qtadaad waxay keensanaysaa oo qura icraabahu icraabnima inay u egalaato icraabnimada maxaa ku jira markaa icraabnima maxaa ku jira in la godo la kordhigo la reebo mudaaric weeye inhee la godo la kordhigo la reebo arrinkaasay u oggolaanaysaa mudaaracnimadu isficilkae ugu sii dari mayso godaal inuu la yimaado warkama ku dhacay waaya min xayu ljumla si guud uma kadibnauma kadibna ah, yaxtaaju wuxuu u baahan yahay kullu nawcin nooc kastoo min anwaaci licraabi ka mid ah ilaa caamilin fal buu u baahan yahay yaqtadiihi keenaya eeg ficilka mudaaricaahi ficilka mudaarican soo garamaysaan inuu ismika u ekaaday maxay siisa kaar nooceeya kaar la yidhaahdo mudaaraco mucrab baa tahay in mudaarici mucrab lagu tilmaamo maxay u ogolaata in la godo in la kordhigo in la reebo halkaa markay marayso baahi kalou qabaa ah in la godo inuu u keensado caamil u sababa in godaalka meela socotaa in la kordhigo waa inuu u keensadaa caamil hee kordhigan u sababa in la reebo waa inuu u keensadaa caamil reebniinka sababa marka wuxuu sheikhu baashaas ku kala dartaye eh, baasha eh, inuu ismiga u ekaada ciraannima u keenaysaa kadib baa godaalnimada iyo kordhignimada iyo reebnimadu waxay usii baahan tahay shay ka caawiyade waaya uma kadibna howl kalo kusii daraya yalzamu waxaabaa khasab ku noqonaya <laughs> calalmadhabeyni madhabkiisa calabya kasaa'i an yakuuna almudaaricu mudaaricu inuu iska noqdo haddii kooda lagu socdo de marfuucan mid iska godan daa'iman weligiis walaa qaa'ila bihi cid warkaa tirina ma jiro wuxuu yidhi ka qaadba warkii kisaa'i ku socono warkii muxuu ah yaa xuruuful mudaaraca ayaa waxay keenayaan ficilka in la godo okay markii ficilka lan lagu daro warka kisaa'i haddii lagu socdo maxaan dhahaynaa akhriya yadhabu garanna yadhabu waa u socota yadhabu maxaa keena in la godo yada ok haye lankeen yadi waa joogtaa welidde haa marka meesha maxaa ka soo baxaya marba haddii xaraf mudaaric meesha joogo godaalna inuu hee joogo warkaana cid tira hee ma jidho buu yidhaahde taas mid lamida ka soo baxayo acla warkiis maxaa ka soo baxaya acla warkiis muxuu ahaa isimkii ficilkan xaaladda markii lan raacdo iyo marka lam raacdo iyo markaas waxba raacin inta jeefrasoo mudaaric isimkii u ekaaday maa marka haddii ladhao sababu mudaaracatuhu lismi ayaa godaalaysa ciladii hadda ku soo baxday kasaa'i baahee kusoo baxaysa asna marka waa kudhacay soomaa oo meeshii yoolan joogto baan dhahaynaa lianna yadhabu oo maxaa u tiri lianna yadhabu hee daaracatil hee isma isimkii way kaata marka lantii baa shaqola'aan la dhiga marka ma fahamti waaya wayuraddu waxaa lagu celinayaa muxuu idinku xarakeynayaa wayaruddu somaa wayaruddu qowlal basriyiina qowlkii basriyiinta ee ahaa ii sheega xuluuluhu maxalal ism qowlkaas waxaa lagu radinayaa irtifaacuhu irtifaacu lmudaarici mudaaricu inuu godmay fii naxwi hallaa taquumu hallaa taquum maayna kicis ama maa kacad inuu ku godmay maxaa yeele lianna alisma isimku laa yaquc ma wadhaco bacda xuruufi taxdiid ma dhaco reer basriin maxaa tirahdeen horta maxaa ka dhigay ficilka mudaaric in la godo xuluuluhu maxallal haddaba waxaan soo helnay tusaale meel isim uusan geli karin ficilkiiyo jooga haddana godan hallaa waa xarfu taxdiid xaraf boorin awey xarfu taxdiidkana laa yaqacu bacdahu lismu isim gadaashiis ma oo dhacoba maxaan aragnaa marka booskii eh, ficilka eh, mxuu ahaa ficilku muxuu yahay ficilka mudaaraca oo taquumu ah wuu godan yahay haddana boosku yaallo boos ismahee geli karo ma aha marka warkooda isuma burin marka warkooda ah xuluulu maxaalal ismi iyo godaalku inaysan isku xirnayn maxaa yeele isficilka iyo godona waxaa arnaa boos ism uusan geli karan oo ku jira warkabadin dhacay soomaa xagga marka maxaa bannaan kusoo dhacay waxaa banaan ku soo dhacay ficilka mudaaraca waxa godayaa inuu yahay tajaruduhu can naasibi meeshan bahasha waxbaa la kala guraya fiqhi baa laga soo saaraya fiqhi nasbulficli lmudaaric ficilka mudaarica ah kordhigiisa asalkii weeyaana wayunsabu waa la kordhigaa bilan baa lagu kordhigaa naxwula nabraxa lamaa goortii inqada alkalaamu warkuu ka dhammaaday calalxaalati xaaladii allatii xaaladaasoo yurfacu fiiha lagu godeeyey almudaaricu lagu godeeyey markuu warka soo dhammaaday hannaytu waxaan ku labeeyey bilkalaami inaan ka hadlo ama ku laabtay waa dhigi kartaa ama ku laabtay bilkalaami inaan ka hadlo yaa calalxaalati xaaladda allatii xaaladaasoo yunsabu fiihaa low kordhigo wadaalika arrinkaasina wuxuu ku imaanayaa nasbadu waxay ku imaanaysaa idaa dakhala calayhi hadduu galo xarfun xaraf oo min xuruufin arbacatin xuruuf afara ah ka mid ah wahiya lan iyo wakay iyo idan iyo an weeyaan buu yidhi wabada'tu waxaan ku bilaaba bilkalaami inanbada'tu waxaan warkayga ku bilowday bilkalaami hadlaan ka hadlaya calaa lan ka hadlayo sida asalka maxaa lagu bilaabi jiray an ku bilaaba buu yidhi li'annahaa mulaazimatin waa mid markasta iska wadata linasbi kordhiga marka qaarkood waxaan arkaynaa buu yidhi oo kordhiga ka tagtayba an mufasira mid kaloo kidsa ma jirto laakiinse lan waxaan ugu bilaabay limulaasamatiha linasbi weligeed nasbi iska weligeed waxbay ka way macnuhu asal marka hadda maxaa la raacay asalnimaa la raacay hmm, waay bikhilaafi albawaaqi ayadoo kuwa kale oo soo haray ka duwan wakhatamtu waxaan ku khatimay bilkalaami warka calaa an aan ka hadlayo sababtan maxaa ugu khatimta ayadana lituuli lkalaami calayha warkeeda oo badan darteed warkaa ordhacay soomaa waaya alxarfu lwalu oo lan ah lan saaka waa lagu kala baxaya dhegaysta faqid la isku waafaqayo koow intaa waa laisku waafaqay inuu yahay xarfun yufiidu nafyi walistiqbaal masaa'il afar ah buu rabaa inuu daaqada kala baxo shiikhu oo lan loo tiiriyey masalada koowaad walaa yaqtadii ma keensado lan ma keento ta'biidan joogto lan ma sheegayso weeyaan khilaafan khilaafid aan khilaafayno yaa lisamaqshariyi imaamkii weynaa samaqshari ahaa fii unmuudajihi kitaabkiisa unmuudajka uu ku sheegay arinkaas oo wuxuu sheegay imaamu zamakhshari raximahullah lan inay joogto tahay oo waxay yidhahdeen qaacidadii caqiidadu shiikhu aaminsanaa baana keenayso nebi muuse calayhi salaatu salaam markii uu uti muxuu yidhi aayaddii isoo qabo falamaa tajallaa rabbahu liljabali jacalahu haa maxaa ka way ayd lan taraani saa soo sheekh ismaaciil hore ka soo qabo ah, lan taraani maxaa ka horeeyay aayad bilowga io bilaaba ma maqalin ma maqalo maxay tidhi rabbi arinii andur ilayka qaala wuxuu yidhi lan taraanii ima arkaysid buu shiiku wuxuu u fasiray adduun iyo aakhiraba ta'biid buu joogto ee caqiidada ahlu waxa weeye ilaahay adduunka adduunka laguma arki karo awoodba lagumalaha in lagu arko qoraxdaasaa markaa fiirisa indhuba kaa dhacayaan qorax makhluuqa baadan arki karin ilaahay miyaa indhaha siin kartaa aakhiro markii la isgeeyo yaa tee waa la bedelaya qof markuu dhinto waxaa loo diyaarinayaa inuu la qabsan karo aakhiro waa fahamti soomahan soo jannada lama dhihin qofka ugu yar soddon diraac soddon diraac waa intee labadii diraac baa hal mitira waa shan iyo toban mitir wey haddaba marka haddaa rabsid sidaa hadda san ugu nooshaan jina ugu nooma noolaan kartid ba aslan waa fahamti soomaa yaa shiikh baa uh, kelmad noo jeedinayo aad wuxuu geeridu wax weyn maawi waa diyaarin qofka loo diyaarinayo inuu la takayufo la qabsado waxa geerida ka dambeeya haddii la yidhahdo jannada adoo saan u jooga haddii jannada ilaahay geerida hawle hal mar naga gudiba saan adduunka u joogna hal mar jannada geerida waana dhaafi maba dhici karto maxaa yeelay jannada suuraan lama galo lamana xanuunsado adduunkana xanuun iyo suur marka haddaa jannada dhexdeeda saa haddii lagu qaado jannada lagu geeyey saa u samaysan tahay suuliya waxa u baahan tahay ma garanaysaa iyo dhakhaatiir marka jannadan waxaa kama jirdho marka waa in qofka la diyaariya loo diyaariyaa hee qaab uu ula qabsan karo markuu aakhiro markii la gaaro ha <laughs> waa war loo jego weeye marka shiiku wuxuu yidhi lantaraan ahlu sunna waxay qabaan aakhiro ilaahay waa la arkayaa saas weyaan caqiidada ahlu sunna ama caqiidada ictisaalkay shiiku aaminsanaa lantan inay abad tahay dhowr meelood baa markaa arrinkaa lagu bushinayaayo waaya shiiku asagaa soo wada walaa ta'kiidanna faa'iidayn mayso adkeenna faa'iidayn mayso khilaafan facalnaa daalika waxaan u samaynay way khilaafan lahu lisamakhshir aan ku khilaafayno fii kashaafihi kitaabkiis kashaaf ah bal qawluka dhegayso marka bal qawluka warka aad dhahaysid lan aquumu aad dhahaysid muxtamilun wuxuu xambaari karaa la'an turiida bihi inaad ola jeedid annaka adigu laa taquumu abadan weliga aanad wa annaka adiguna waxaa kaloo dhici kartee annaka adigu inaad la jeedid hee laa taquumu inaadan kacaynin fii bacdi asminati lmustaqbal xoogaa waqtiyo soo socda inaad ka wadid saacad wallaahi inaanan kaci markaa dhahaysa ama lan taquuma kaci mays waxaa dhici karta inaad ola jeedid laba saaco soo socota oo kale maxaa kaloo dhici karta weligeed ba inaad ola jeedid sooma dhici karto meesha marka maxay gashay maxay gashay ixtimaal beegash wuxuu atay ixtimaal yihiinna tan asalkaabaa loo leexiyaa sideedaba haa in wuxuu ixtimaal noqdaan iyo inay ta'biid noqdaan waxaan ka wadaa fiili in hadda maxaa meesha yaal abad iyo abad la'aan soo maha asala abad la'aan baa asala meesha ixtimaal baa yimaaday marka asalka in loo celiyo a inaysan abad meesha soo gelayn baa asal noqonaysa waaya wahuwa arrinkaasi lan taquumu ahi muwaafiqun wuxuu la mid yahay liqowlika warkaaga ah laa aquumu istaagi mayo xagee buu kala mid yahay fii cadami ifaadati ta'kiid inaan wax ta'kiid aadan ah ola jeedin xaggaasuu kala mid yahay weeyaan oo qur-aanka ku jirta fiiri markii fakulii washrabii waqarrii caynan faimaa tarayinna min albashari axadan faquulii innii nadartu lilraxmaani sawman hayee falan ukallimalymafalan ukallimal yawma maxaa ku dartay alyawma xaggaa maxaa ka fahamti meesha abad mahu jirtaba falan ukallima alyawma ashaas waxaa weeye dihniya ah, dihniya xuduuriya eh, wey alyawma maanta waxaan cid aan la hadlaya ma jirto wey ma soomaan ayada maxay caddaynaysaa alyow tan labaad nimankii muuse diiday maxay yidhahn muuse diiday qaala nadkhulahaa abadan haddee lantu ayadu abadan faa'iideynayso abadan soo kuma jirto ayad horta yaa maxay yidhahdeen fadhab anta warabuka faqaata maxaa ka horeeyey yaa muusaa innaa lan nadkhulahaa abadan maadaamu fiiha abadan bay ku dareen lantu marka hadday faa'iidaynayso ta'biid hee abadan lama baahdeen de waa fahamteen soo lama baahdeen maxaa yeele laba shay isku macanaha in la keenaayay faa'iido kuma jidho saa oo soco marka waxaan leenahay saasina wataa walaa taqacu dhici maysa lanlanna liducaai lanna duca ma dhacdo sideedaba hadda muxuu kuusoo sheegay taabiidna inaysan sheegeen ta'kiidna sheegin haddana muxuu kugu daray ducana aysan sheegaynin khilaafan libni saraaj baa ku khilaaf nebi walaa xujata lahu wax xujaa uu ku leeyahayna ma leh haye fii ma stadalla wuxuu daliishaday bihii uu daliishaday oo min qowlihi tacaala ah qaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi nebi muuse rabbi yaa rabbi bimaa ancamta calay tahay waroonaatay oo nicmaa falan akuuna haa falan akuuna ilaahayo aanan ahaanin dahiiran lilmujrimiina haa mujrimiinta mid yani si fud ku heli karaan oo qaban karaan ilaah aanan ahaanin saas u dhigaya ducaa oo waa tanfiiri mudaciyan asagoo sheeganaya anna macnaahu inay tahay fajcalnii ilaahayow iga yeel yaa laa akuunu inaanan ahaanaynin hee fajcalnii ilaahu iga yeel dheh laa akuunu inaanan aqon dahiiran lilmujrimiina marka mucaawin wey maxaan dhahaynaa falan akuuna ilaahayo aanan ahaanin dahiiran mid kaalmo u noqda lilmujrimiina kaalmo u noqda marka macnahu ku wata muxuu yahay eeg ilaahayo maadaama ay ii nicmaysay ilaahayo falaa akuuna yaanan noqonin ducesma duci u wada falan akuuna ay falaa akuuna yaanan noqonin hee dahiiran lilmujrimiina mid caawiye u ah hee saasducu ka dhiga wuxuu yidhi falan akuuna ay falaa akuunu yaana noqonin buu ka dhiga soo shiikhuna wuxuu yidhi waay arrinkaa marka waa lagu diiday liimkaani xamlihaa xambaari lagu xambaaraya suuragal ay tahay cala nafyi diidmo almaxdi ee cad wayakuunu daalika markaana uu suuragal u noqonayo wayakuunamiyankordhigayaa wayakuunu soomaa oo wayakuunu marka uu noqonayo daalika arrinkaasi mucaahadatan ballan minhu xaggiisa ka timaadayo lilaahi subxaana wa tacaala allaa yudaahira mujriman mujrim inuusan caawinayn wuxuu shiiku ka wataa aan kuu celiye shiikh saraaj muxuu yidhi lan baa maxay dhacaysaa oo maxaan haynaa heeg rabbi ma ancamta caleyh falan akuuna muxuu ku micnayay fajcalnii ilaahu iga dhig laa akuunu sooma wuxuu asalkii ayadoo lantu asalnimadeedii diidmada ahayd la siin karo in shay cusub la saaraahi sax ma aha buu leey oo asal maxaa lan u ah wuxuu leeyahay sheekh ibnu hishaam raximahullah lan ayadoo diidma qaadan karta inaad ducaa la aadaan he heede sax ma aha warkaba ku dhacay soo maa oo maxaan dhihi karnaa meeshan diid maa ku micnayn karnaa buu kuleeyay maxaan dhahaynaa ballan ka dhig ilaahay u ballan la gelaya ilaahayo maadaama ay kaalmaysay falan akuuna noqon mayo buu leecaad waa fahan soomaan falan akuuna noqon mayo dahiira mid u kaalmay lilmujrimiin ballan weeyaane duca ma aha macnuhu waa muwaacad waa mucaahado weeye ilaahay ula gelayo marka meesha falan akuuna anagoo ku micnayn karna diidmo nafyi ku micnayn karnaa inaan duca la aadnahay saxmaa buudhi fiir waa tane mudaciyan asagoo sheeganaya anna macnaahu inay tahay fajcalnii yaa allaahu allow iga dhig laa akuuna inaan ka mid ahaan noqonin dahiiran lilmujrimiina maxaa arrinka u diiday maxaa ducada u diiday liimkaani xamlihaa in lagu xambaari karo darteed cala nafyi diidma cadde diidmaada qaadan kartaa maxaa duca la aadaysaa ilaa meel diidma diiday ayaa hee wax kala lagu kabin karaa meel diidmaba ogolba eeg meel boolkiisi loo helayo haddaan boolkal ku kabiya ka wanilaa maanta war adeer kiisaa haysaa kiisa ku xir hadda meesha wuxuu leeya boolkii ee lahayd lanta oo ahee diidmada ayaaba meesha hee jooga docada maxaa ugu kabinaysaa maxaa yidhi liimkaani xamliha ah, wax lagu xambaari karaa calaa nafyi lmaxdi oo markii nafyi lagu xambaaro macno noocaya soo baxaya wayakuunu wuxuu noqonayaa macnuhu wayakuunu daalika arrinkan wuxuu noqonayaa markaa mucaahadatan ballan minhu muuse xaggiisa ka imaanaysa oo lilaahi alla uu la ballangelayo subxaanahu watacaala allaa yudaahira inuusan kaal u noqon mujriman mid dembiilaah warkaa ku dhahay soomaan jazaa'an abaalmarin darteed litilka nicmo nimcadaas allatii nicmadaaso ancama allaahu bihaa calayh uu ku kaalmeeyey eeg rabbi yaa rabbi bimaa ancamta calaya bisababi maa shay dartii ancamta calaya aad igu kaalmaysay falan akuuna noqon mayo weeye markaa taa darteedde dahiira mid u kaalmaya lmushrimiin yacni maadaama nicmo badan ah isiisay noqon mayo nimcadaas hee mid ugu kaalmeeya mujrim warkamudhacay waaya walaa hiya haddana iyadu ma aha buu yidhi murakabatan mid ka kooban min laa an waa tii afaraad uu diidayo sax haye fa oo markaa la tuuray qolaa tidhaahda yacni hamsadii la tuuray takhfiifan walalifna la tuuray liiltiqaa'i saakinayn khilaafan lilkhaliil khaliil bn axmed alfaraahidi raximahullah shiikhaas anagoo khilaafayna macnuu waxa weeye khaliilna wuxuu yidhi raximahullah wuxuu yidhi khaliil waa shaykhu sibawey weeyaan wuxuu yidhi lantu waxay ka timi asluhaa hee laa iyo an fa xudifat ilhamsatu litakfiifi markii hamsadii la tuuray maxaa isu muuqday laa aliftu reebantay nuun reeban soomaa wa alifu aliftina waa la tuuray iltiqaa'i saakiniin lan bay isu noqotay markaa warkaa waa ku dhacay soomaa arrinkaasna waa la diiday buu yidhi walaa asluhaa asalkeeduna maaha buu yidhi laa laa keliya asalkeedu ma ahayn oo fa ubdilat ilalif markaa aliftii la bedelay nuunan loo bedelay khilaafan lilfara ayadan xaggaa naga dhiga wey meeshan laa lantu lanbay ku dhalatay laa iyo laaan iyo wax tanoo laga soo bedela ma jidho waa fahamteen soomaahan tacriifkeeduna waa yufiidu nafya walistiqbaal tawkiid iyo taabiid iyo magaranaysaa duca toonana hee heede ma aha weeye buuy xaggaa meel iga qabta alxarfu thaani kay oo bikykay almasdariya naxwu likay laa ta'sow ha sidan walaalin wey calaa maa faatikum walaa tafraxu bimaa ataakum annaasibu thaani kan labaadee wax kordhigaya kay weeye wa inamaa takuunu naasibatan waxay kordhignimo qaadataa idaa kaanad hadday tahay wey masdariyatan masdariya hadday tahay oo bimansilati can booskii can oo kale ay joogto wainamaa laba su'aalood buu ka jawaabaya sheikhu mataa takuunu kay naasibatan goormee naasiba noqotaa haye idaa kaanat masdariya su'aal kalaa imaanaysaa wamataa takuunu masdariya waatan tan wainamaa takuunu kadalika ay masdariya waxay u noqotaa idaa dakhalat calayhaa allaamu laam hadday ka hormarto lafdan si muuqata ka qowlihi tacaalaa likay laa ta'sow likay laa yakuuna duulatan bayna alaqniya likay laa yakuuna cala almu'miniina xarajun aw taqdiiran ama si qarsoon naxw ji'tuka waan ku yimi kay ay likay ku jidhaa meesha tukrimanii idaa qadarta waa haddaa u qadar marka niyadda weyaano idaa qadarta waa haddaa u qadarto allaam allaam u qadarto kaanadkay idaa qadarta haddaa u qadarto ana alasla asalku inuu ahaa likay ahaa oo wa annaka adigu heedhe aad tuurtay allaama tuurtay istiqnaacan kaaftoon aad ka kaaftoontay canhaa laamti biniyatihaa haa niyadeeda la biniyatihaa aad ku kaaftoontay de warkama ku dhacay yaa waay haddaba fa in lam tuqadar haddaan la qadarin laamtu kaanad kaykay waxay noqonaysaa xarfa jarin bay noqonaysaa bimansilati laambooskii laamta buuxinaysa haye fi dalaalati tusin ee tusinayso darteed cala tacliil ee tusinayso wa kaanat can anna waxay noqonaysaa mudmaratan mid qarsoonoo bacdahaa gadaasheeda imaanaysa idmaanan qarsooni laaziman hee joogta xakan wuxuuna baray maanta cashir muhima kay goorta ay noqoto masteriya su-aasha kood maxay ahayd mataa takuunu kay naasibatan idaa ha kaanat masdariyatan bimansilati in an wa mataa idaa dakhalat calayha laamu lafdan aw taqdiiran waa in laam meesha joogtaa ama u qari ama hee marka la muujinay laba muuji laakiinse markii la qarinayo niyadaada ku xidhanta hal tusaalaa marna qarinaysaa marna aad leedahay laamba uma niyeysan marka haddaan laam u niyeysan kee shaqayn mayso yaa shaqaynaya an baa shaqaynaysa haddaananobay jitu kay tukniman kedaasi waxaan leenahay kee waa xarfu tookiidin xarfu tawkiidin wa nasbin xarfu nasbin wa masdarin tawkiid ma jire xarfu nasbin wa masdarin tukrima ficil mudaaric mansuubun bikay baadhaday mansuubun bikay sabab li oo xarfu jarwa qadaran baa hee ku jira meesaan la'da la sheegaa xarfu jar wey sidaba hadda likay laa taasoo soo allaamu laa mujar ma dhahaysa kay xarfu nasbin wa masdar laada waa naafiyo yakuuna ficil mudaaric mansuuban bikay ma dhahaysaa ma ujeedaa yaa fadaxdaana fi aakhiri waaya manzilat laam dalaalata cala tacliil waaya kaydii ji'tu kay tukrimanii baan waxaan nigeystay waxa li ah inaanan hee u qarin marka maxaan dhahayaa kay tukrimanii laftigeeda hayay ciraaq kay xarfu jar xaggaa iska dhig laa ilaaha illa allah xarfu tacliilna dhe ama xarfu jarda xagga iska dhig tukrima ficil mudaaric xayee ku sii mansuubun bian mudmaratin bacda kay markan yaa kordhigay an qarsoon warkaa ku dhacay soomaa waaya idan maku darnaa yah an almasdariyaan ku joojiyayaa waaya alxarfu thaani idan weya biidan musadaratan maxaa lay tahay wahuwa idan wahuwa ficilku yaa oo bacda idan imaanaya mustaqbalun weeye xaggaa u qadar waxaa qadar wahuwa meesha ku leeyahay ayilficilu bacdahu bimacana ficilka ka dambeeya idani mustaqbalun weeye mid mustaqbala muttasilun ku xiran ayada aw munfasil ama kaga soocan biqasamin dhaar naxwu idan ukrimaka ama idan wallaahi narmiihim bixarbin annaasibu thaaliu idan weeye wahiya xarfu jawaabin wajaza u fiirso xarfu jawaabin wajaza xaraf jawaaba wey haddana jaza iyo abaalmarin la socoto cinda siba wey waqaala shaloobiyan wuxuu yidhi wahiya kadaalika weye fii kulli mowdicin meel kasta asagu muxuu doortay fii kulli mowdic imaamise wuu idlaaqay wuxuu yidhi xarfu jawaabin wajaza waa dhici karta in meel isaba bedesho shaloobiyanu muxuu yidhahda wa xarfu jawaabin wajazaain fii kulli mawdic buu raaciya asag waa fahan soomaa alfarisi wuxuu yidhaa ragga magacyada hoos buu kuwada yaalaan fil aktari sida badan soo jeedaan sida badan buu yidha asagu sida badan xarfu sida badan waqad tamaxada waxaana dhici karta buu yidhi inay u barax la'aato liljawaabi jawaab keliya oo ay noqoto xarfu jawaabin noqoto markaasna bidaliil annahu warya yuqaalu waxaa la yidhaahdaa annahu yuqaalu in la dhaho oo kale uxibuka waan ku jecelahay baa lagugu yidhi oo fatquulcatala markaa idan haye idan soma jeedid idan adunnuka saadiqan ay adunnu waa la goday xarfu jawaabin wey keliya wax meesha yaal fiiri marka idantaas gadaasheeda abaalmarin miyaa taal yaa marka dhoday azuuruka haye idan ukrimaka laba arrima ku jira jawaab ah inaan jawaab bixisay abaalmarina inay karaameynaysid xaggan laakiinse idan adunnuka saadiqan inaan run sheegaysaa moodaya jawaab way tahay laakiinse abaalmarin maku jidhaa ha idan haddaba taasaan gelaya haddaba cirkaa ku keenaya ma ku jidho jawaabta baa ka maqan meesha u fiirso marka id haddaba laa mujaazaata wax abaalmarina ah. bihaa idan huna kuma sugna weeye war cusub marka xaggaa wuxuu ku sheegayaa inta badan bay jawaab muujisaad tahaye marmar jawaab ku soo hadhahee dhici karta wa inamaa takuunu naasibatan bisaddex shardi ku shaqaysaa kow an takuuna waaqicatan fii sidlkaraami waa inaad hadalka ugu horaysa falow qulta haddaad tidhaahdo war baa lagu sheega adiga warkaaga bilaamayey jawaabta bixinayay baa waxaad tidhaahdo zaydun idan haa oo markaa ka daba tiraahda qultu haddana waxaa ka daba labada qoltu midin godayaa qulta ma falow hee falow qulta haddaad tiraahdo haye zaydun idan haye oo qul qultu markaa aniguna aan dhaho cafwan falow qultu haddaad tiraahdo zaydun idan haddaad tiraahdo qultu waxaan dhahayaa ukrimuhu dheh birafci godbaash maxaa idan yaa ka hormaray yaa yacni fiili nin baa ku yidhaahday war buu kuu sheegay war maxaa samaynaysaa mayd hadhii lahayd idan ukrimu zaydan idan ukrima bay noqona soo baa waxaa tiraada zaydkii baa soo hormarisa idan eh, zaydun idan marka maxaa lagaa rabaa maadaama laga hormaray ukrimuuhu baa godaysaa aani ka laba an yakuuna alficlu bacdaha mustaqbal waa inuu yahay falow xadaaka shaksun qofbaa wuxuu kuu sheegay bixadiiin war faqulta markaasaa tiraada idan haddaba tasduqu run baa sheegaysaa waryaa miya rafacta waa godaysaa sababtu waxay bihi alxaal hadduu warka ku wada nin ku wada warheedhe xaggaasaan tegayaayo idan tasduqu ma runtaabaade run miyaa warka gormuu wadaa waa xaal marka mustawano idan tasduqu haa ninbaa war ku wa wareedha geeli baa lasoo wadayo xaggaas abaar baa jirta xaggaas idan tasduqu runbiyaa sheegaysaa marka hadda haa marka waa maxaad diiday idan warkaaga adiga idan bay ka bilaabatay soo maahan sidaaro way leedahay lakiinse maxaa diiday warkan muxuu yahay xaal weeye athaaliu waxa weeye bi allaa yafsila baynahaa bifaasinan waa inaan la soo dhexgelin hayra alqasami markii laga reebo dhaarta markii laga reebo naxwu idan ukrima waa inaad tiraahdaa ama idan wallaahi ukrimaka qaala shaacir wuxuu iidan haddaba wallaahi waan ku narmiyahum waan ku tuuraynaa hogaynayna bixarbin baan ku shidaynaa tushiibu ifla ilmaha yarkaa ma garanaysaa cira u yeelaysa min qabli lmashiibi kii ciroo lahaa ka hor walla waxaan ku shidnaa nimanka dagaal kii yarkaaba ku ciroobeen kii weynaa intaa la gaadhin walow qultadaad tiraahdo idan yaa zaydu tiraahdo soo maahan qultu waxaan dhahayaa ukrimuka birafci azuuruka buu ku yidhi soo maahan waan ku soo booqanaya saa tiraado idan haddaba yaa zaydu zaydow ukrimuka waa inaad tiraado maxaa yaa soo dhex galay yaa zayd baa soo dhex gashay wakadaa kale waxaa godaysaa idaa qulta idan fi daari ukrimuka waidan yowma aljumucati ukrimuka kullu daalika dhammaantood hee birafci weeye hada bilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin